caqdi iyo heshiis keensada dayn qof lagu lahaa inay ka gudubto ay ka guurto qof kalena ay u guurto dayn qof lagu lahaa oo ka guurayso qof kale u guuraysa guurintaa la guurinayo ayaa waxaa la yidhaahdaa xawaala waxaynu halkan kaga hadli doonaa qofka deynta raraya ama wareejinaya iyo ka la wareejinayo iyo ka lagu wareejinayo iyo sidoo kale deynta lafteedi haddaba wuxuu yihi walaa tasixu alxawaalatu xawaaladu ma asaxdo ilaa birida almuxiili walmuxtaal wareejiyaha iyo la wareejiyaha oo ogolaada mooyaane qof baa dayn kugu lahayo uu kuu yimid dayntaydii isii buu ku yidhi inaad wareejisaad rabtaad qof kale ku wareejiso xawaaladu waa sidaa haddaba almuxiil yushtaratu ridaahu qofkan daynta laga doonayo weeyaan wareejiyuhu muxiil baa la wareejiyi kaa wareejiyaha ah oo ogolaado unbay de ku asix haddaanu isagiiba ku wareejinin inaad adiguna iska tiraahdo iska daa hebelba waan ka qaadanaya oo hebel baan ku wareegay un aad tiraa isagiion isagu ku odhanin ku wareeg ama aan ku odhanin waan ku ogolaa waan ogolaaday inaad wareegto waxba markaa dayntii isagun baad ku leedahay may wareegin dayntaasi muxtaalkuna waa qofkan daynta lahaa ee wareegaya isna waa inuu ogolaado oo markaad tirahdo warniyow hebel baan de intaasoo kale ku ku wareeg dee waa inuu waayahay ku yidhaa haddaanu ogolaanoo aanu ka odhanin waan ku wareegayaa ama waan ku wareegay xawaaladi meeshaa ma asixin deyntiisiina adigu kugu leey aduu ku yihahdo warniyo aniga hebel iyo waxbaa haydirin aniga xoolaayga uu kaa diida wareegistii meeshaa xawaaladi ma jirto idan almuxiil yushtarau ridaah wlmuxtaal ayضa yushtarau ridaah wuxuu yihi walaa taftaqiru ilaa rida lmuxaali caleyh ninka lagu wareejinayo isagu inuu raalli yahay shardi maaha cala lmansuusi shaafici naskiisu siduu yahay qof baad wareejinaysa mid kalena waad ku wareejinaysa kaa aad ku wareejinayso inuu ogolaaday in qofkani kusoo wareega shardi maaha sida naskuba yahay maxaa yeelay siday noo soo socota dee waxaa shardiya inaad dayn ku leedahay kanaad wax ku wareejinayso adiga cumar baa kuu yimid dayn buu kaa raba adna dayntaasoo kale aad cali ku leedahay markaasaad tihi cali baan intan oo kale ku leeyahay ama in ka badanba ku leeyahay ku wareegoo inta adi ka qaado kolkaasuu waayahay ku yihi cumar wuu tegayaa cali unbuu utegayaa wuxuu leey waa la soo kaa dir waa laygu soo kaa waray waa laygu soo kaa xawilay waa laygu soo kaa wareejiyey dayntii aad hebel uu kugu lahaa intaa anigaale si wuu soo caddaynaya in lasoo wareejiye caddayn buu keenaya in lasoo wareejiyey sheegaysa waxaa ku waajibay inuu markaa dayntii bixiyo ninkii siiyo maxaa yeelay iminka ninkanaa daynta kule ninkan lasoo wareejiyey iyo daynta kule xaq uma laha inuu yidhaahdo waxba waxbaynu isweydiisan jirin ma mashaqaynu isku lahayn inagu orodoo ninkii aad xoolahaaga kulahayd u doono uma banaano sharci ahaan maxaa yeelay markii la soo wareejiyey ayuu isaga ku yeeshayba dayntaba kanaabalaba waaba xaqle ninkan kuu yimid waa xaqlihii oo markii xawaaladu asaxda saynu arki doonno xaqluu qofkani noqonayaaba haddaba dambuxiilku waa wareejiyihii oo raalli ahaanshihiisa waa lagama maarmaan muxtaalka oo ka wareegaya ahna isagana jumhuuru ahli ilcilmi waxay leeyihiin waa lagama maarmaan ridihiisa iyo raalli ahaanshihiisu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa utbica axadukum calaa marii'in falyatbac midkiin haddii lagu xawilo qof buuxa yani hanti haysto iska bixin kara wixii ha raaco halkaa ha wareego wey falyaxtal sidii riwaayad bayhaqi u warinaya ahay haddii midkii lagu wareejiyo oo lagu xawilo mid buuxa mid buuxa maxaa loogala jeedaa mid markaa dayntii iska bixin kara wey ha ku wareego haddaba muxtaalkii amar bay shareecadu siisay inuu wareegaa inaguna waxaynu nidhi hadduu doono wuu diidi karaa de markaa xadiidkii miyaanay ka hormeye waxay idhahdeen xadiidkani waa lilistixbaab waxaa u mudan haddii la wareejiyo inuu wareego sunuhu waa sidaa oonu is-adkaynin hadduu diidana xaq buu uleeyahay oo xadiidka waaba amare walamru yadullu cala alwujuub maya waxa la yidhi halkan dee waxaa keensanaysa fahamku ila fahamkii xadiidku wuxuu ubaahan yahay maaragtay in axkaamtii shareecada iyo wixii laysku wada ilaaliye maanta ninkani qofkanuu aaminay kaa kale inaanu aaminayn baa laga yaabaaba isagu qofkanuu dimadiisa ogolaaday ma lagu qasbi karaa qof aanu kuba kalsoonayn inuu dimadiisa ku wareego limujarad inuu qofkani lacag haysto oo uu meli yahay waxay yidhaahdeen maya dhinac kale marka la eego waxay yidhaahdeen xawaaladu waa nooc isku bedelasho waxbaa laisku bedelanaya maxaa laisku bedelanaya ninkani boqol dollar buu kaa doonaya ayuu kugu lahaade ninkan cumari adna waxaad leedahay cali baan kun ku leeyahay boqol ka qaado boqolkaagii isaga ku wareeg markaa markuu ku wareego cumar dee cali boqol buu ku yeelanaya adigana cali maxaa kugu haraya sagaal boqol de kunkii adigan boqol wareeji marka maxay noqonaysaa boqolkii cumar kugu lahaa waxaad ugu bedeshay boqol aad adigu cali ku leedahay marka waxaad ku tiri boqolkii aad igu leedayd iga rabtay waxaad u qaadataa lacagtii aan cali ku lahaa boqol kamida mida markaa dayntii uu kugu lahaa waxaad ku bedeshay dayntii adigu aad cali ku lahaydo waxaa la yihi waxaani waa mucaawado yuraadu biha alirfaaq fajaazat waa mucaawado isku bedelasho haddana maqsadkeedu uu dhibrin yahay sidii qardigoo kale qardigii qardigu waa kii amaahda ahaa mucaawado way ahayd oo boqol doolar baad ka daysanaysaa hadhowna boqol doolar baad u keeni doontaa waa mucaawado boqol iyo boqol baa dee la isdhaafsanaya laakiin haddana dee shuruudii ribada waynagii ka istinaynaynayoo maqsuudkeeda irfaaq iyo isu samafal ah nooc samafalaa ah ku jira haddaba kanna waa mucaawadayo wax isdhaafsi laakiin nooc samafali ku jiro oo dee ninka nimka uu ku siiya inaan uhayn baa laga yaabaa marka waxa lagu intaa ugu ixsaan falo inaad ka yeesho ood wareegto ugu ixsaan falta markaa ixsaankiina waajib noqon maaye sunno ayuu noqonayaa ninkaa haddaba lagu wareegayo isaga raali ahaanshima laga doonaya ma laga dooni maayo sababtu waa maxay dee mar walba isaga kunkan waa lagu leeyay ama boqol boqol ha loogu soo doonto ama kunkii hal mar ha laga wada qaato boqolkan uu ninkan siinaya marka horeba wax lagu leeyahay bu ahayo iska bixiyo laga doonayo mar hadday sidaa tahay dee waxba isaga raali ahaanshihiisu shardi maahe waa inuu lacagtii bixiyo mansuusku waa sidaa weji markaa mukharaja baa mansuuskan kasoo horjeedo oo wuxuu ka eegayaa xawaaladu buu leeyahay dee waa eh, iifaa ama maarata waa bixin marka dayntii adiga lagugu lahaabuu cali bixinaya marka dee kas kuma qasbana buu leeyay isagu dayntii aad adigu kulahayd ba adiga kusii kar lakin ninkan dayntii aad adigu kulahayd inuu kaasii bixiyo nooc qardiya noqonaysaayo waxba kuma qasbana buu kaasii leey lakin waa daciif walaa tasixu haddaba ma ansax waxaynu u gudbaynaa marka waxaynu u gudbaynaa daynkii labadii dayn mid walba shuruuddiis waa isku shuruud shuruudun labada dayn daynkan adiga cumar kugu leeyahay iyo kaad adigu cali ku leedahay kan aad wareejinayso iyo kaad ku wareejinayso illa waa laba daynood walaa tasixu asixi mayso ilaa bidaynin dayn unbaa la wareejin karaa mustaqirin sugnaaday markaa badu had jeer waxay gelaysaa daynta la wareejinayo calaaduna waxay kuu gelaysaa daynta lagu wareegayo walaa tasixu asixi mayso xawaaladii ilaa bidaynin dayn in la wareejiyo mooyaane dayntaasoo mustaqirin mid sugan ah sugan maxaa loogala jeedaa ay laazimati laazimin wey waa dayn laazima oo aanu qofku iska ridi karin de lusuumu dayn waad garanaysa mustaqir haddana maarata mustaqirtu wa kasii xeel dheer tahay mustaqirtan maanta waxaa kaloo maarata ugala jeeda ay laa yajuuzu lictiyaadu canhu laa yajuusu listibdaalu canhu waa dayn aanay banaanayn in wax kale bedelkeeda la qaato mararka qaarkood daynta qofkii aad ku lahayd waxaad ku odhan kartaa sokor igu sii beriis igu sii maxaygaa kale igu sii waad odhan kartaa waa caadi laakiin daymaha qaar ka mida dee bedel lagama qaadan karo sidii salamkii aynu soo sheegnay oo kale isagii unbaad qaadan wixii aad qofkan ka sugaysay ka iibsatay ayuunbaad ka qaadana wax kale lama ogola oo laa yajuusu lictiyaadu anhu waa tin ohan jiray haddaba waxaa halkan daynta la xawilayaa waa inay tahay dayn bedelkeeda wax kale la qaada ila nagana waba wa isdhaafsi xawaaladii waa wax isweydaarsi mar hadday sidaa tahay dee qofkii markaa adiga kugu lahaa boqolkii shoo sonkona ma odhan kartid hebel baan kuleeyahay kaba qaado ee markaa salamkaaga iibsaday maxaa yeelay sokortii aad ka iibisay waxaad ugu bedeshay bay noqonaysaa sokortii adiga cali kaa iibiy marka bedel baa meesha soo gelay taasna lama ogolay marka mustaqirtani labadaa macnaynu u samaynayna alluzuum wa cadamu jawaazi alistibdaal ama alictiyaad amaa macnihii kale ee istiqraarku uu lahaan jiray ee almnu min asuquud in laga aamin yahay dayntani inay dhacdo macnihii ahaa halkan markaa shardi maaha fayajuuzu fayajuuz tajuuzu alxawaalatu fi dayni gayri mustaqirin ida kaana laazima yajuuzu اlictiyaadu canhu kalujrati gurigii aad kiraysay ee tobanka kun oo doolar tobanka sanee soo socda ku kiraysay hadduu kiro tobankii kun hebel baan kuleeyahay ka qaado waad ku wareegi kartaa waa caadi oo xawaaladii way ka banaan tahay meeshan iyadoo tobankii sano weli dhammaanba ama ay bilowba yihiin hadduu ku wareejiyo waad wareegi kartaa waa caadi waa daynun hayru mustaqirin ilan ma garanayno tobankaa sana in la dhamaysan doono iyo in kale iyo in gurigan wax ku iman doonaan ma garanayno haddana yajuuzu tajuuzu alxawaalatu bihi wa daynin mustaqirin daynta lagu wareegayaana waa inay saas oo kale tahay oo shuruudihii daynkan la wareejinayo ayuunbaa ka lagu wareejinayaanaba shuruuda fa amaa maa laysa bimustaqirin daynkii aan aan maaragtay laasimba ahayn ka maalilkitaabati sida addoonkii la mukaatabeeyey kitaabada lala galay dayntii lagu lahaayo hadduu doono iskaba daynayey amaba se mustaqirinta waxaa kaood kusii fasirtaa daynkii aan bedel laga qaadan karaynin wadayni salami waa kaa kuugu salamka daynkiisii falaa tasixu alxawaalatu bihi xawaaladii halkan kama fura oo lama ogola in isagii la xawilo walaa calayhi in isagii wax lagu xawilana iyadana lama ogola walaa tasixu sidoo kale asixi maysa ilaa calaa man calayhi daynu muxaal calayhigii shuruudiisii waa inag ridihiisiiy raallihaanshihiisa lama shardiyo waayo haddaba arrin kale ma la shardiyayaayo ninkan aad ku waree ku wareeg leedahay inaad dayn ku leedahay ma shardibaa wuxuu yihi walaa tasixu asixi mayso ilaa calaa man qof in lagu wareego mooyaane calayhi daynun dayni dushiisa tahay waqiila waxaa la yihi tasixu way asixi calaa man laa dayna calayhi qof aan dayn lagu lahaynna waa lagu wareegi karaa laakin halkan biridaahu waa markii isagu uu raali noqdo uun inaad tidhahda waa ni imika waxaan ku siiyo mahaye cali baan kugu wareejinaya in cali ka qaado calina waxba kuma lihin waan de ninkaasaan kugu soo wareejinayaa dayntaasi kana waayahay buu ku yihi kaasina inuu waayahay yidhaabaa shardia ah. haddii markaa saddexdiiba ay waayahay is oo isla ogolaadaan xawaaladii way guntamaysaa buu le way ansaxaysaa hadday asexdo maxaa meesha imanaya waxaa imanaya ninkani dayntiisii cali buu ku yeelanaya adigana way kaa dhacaysa siay noo iman doonto deetana cali wuxuu ku qasbanaanayaa kol hadduu isagu ogolaaday ridhi waa markii hore wune mar hadduu ridihii dhacay inuu bixiyuu ku qasban yahay sidaasi qiil baale laakiin muctamadku waxa weeye inaan waxaas waxba ka jirin macno aanay lahayn oo xawaalo aan eg macnaheedu markaynu laa tasixu leenahay waa dembi baa la galay ma aha laakiin xaqiiqadii xawaalada maa ninkani wuu ballan qaaday uun inuu dayntaa kaasii bixin doono ayuunbuu ku ballan qaaday wixii aynu xawaalo odhan jirnay ee axkaamta gaarka alahaa meeshani maaha e waa ninku ballan qaaday inuu kaa sii biy bixiyo dee hadhow tole buu kugu soo noqonaya amarkaagiibuu ku bixiyo de siibuu ku odhanaya laakiin baabulxawaala arrintan ma aduu danu diidi karaa wy waayahay muctamadku markaa waa inaan aanay asaxayn walaa tajuuzu ma banaana ilaa bimaalin macluumin daynta shuruudaheediibuu usoo noqday waxaynu nihi waa inuu daynku laazim yahay waa inuu dayn laga bedel qaadan kara yahay walaa tajuusu ilaa bimaalin macluumin ku ansixi mayso xoole aan maal aan la garanayn ama dayn aan la garanayn macnuhu waa maxay waa in daynta la garanayo qadarkeedii iyo sifadeedii iyo wixii ay u baahnay oo dhan waa in daynki dayn qayaxanoo la garanayo uu yahay laakiin dayn aan la garanaynin hebel baan wax ku leeyahay wixii adiga hebel baan wax ku ka qaado oo markaa kii aad wareejinaysay majhuul yahay oo kii lagu wareejinayo majhuul yahay ama labadii midi majhuul yahay sidaa waxba kuma asaxaan wa qiila waxaa la yihi tasixu fii ibili diya wain kaanat majhuula geela makta geela makta ah dee waa dayn isaga laftiisu kolkii shan halaad kugu waajibaan intood qof nabar gaadhsiisood laftii caddaysay bay shan halaad kugu waajibeen dee waa dayn lagugu leey soo ma dayntaa lagugu leeyahay ee halaha ah halahaasi nooc may noqon doonaa dee inay da-doodii waynu garanaynaa oo hadday maalan diya khata ahayd dee waa mukhamasa oo mid maaragtay gujira mid laba jiroo dhidig mid laba jiroo maaragtay waxaweyaan lab mid saddex jiroo dhidig mid afar jiro eh, dhidig saasay noqonayaan xaggii da waa la garanaya laakiin haddana waa macluumaة اcadadi واlأsnaan walakinaha majhuulaة الصifa de geelu li wuu kala dhaadheer yahay wuu kala qurqurux badan yahay noocay noqon doonto lama garanayo marka xaggii صifadii iyaan la garanayn xaggii tiradii iyo da'diina waa la garanaya haddaba ma xawili kartaa ma odhan kartaa waar hebel baan aniguna shan neefoo geela oo isla da'daasa ku lahaa oo muudixa isagana igu waajibta muulaxadan igu kaa waajibta hebel baan aniga laftooda muudixa kulahaay ku wareeg de waxaa laga yaabaa ilan qof walba geeliisa ayuu kasoo saaraya waxaan ku waajibay adiga geelaaga kuwii kasoo bixi lahaa iyo ninkan geel geelaaga ninkan geelihiisu inay isdhaafsan yihiin baa laga yaaba kala sifan yihin geel dhaadheer geel gaagaaban geel waa kala duwan yahay raggii geel yaqaankii way garanayaan marka ma banaan tahay mise ma banaana xawilaadaasi qiil baale way iska banaan tahay maxaa yeelay marka horeba de iyadoo sideedaasa inay dayn noqoto oo qofkan kolba wixii geeliisu noqdo un uu keeno laga doonayay markaa waa caadi buu qiilkaasi leeyahay laakiin muctamadku wuxuu leeyahay maya wixii waa majhuulu sifa sifadii baa laga jaahil yahay sidaa daraaddeed asixi mayso walaa tajuusu ma banaana ilaa an yakuuna almaalu aladii fii dimati lmuxiili walmuxaali calayh ansixi mayse xawaaladii ilaa ay noqdaan jeeroo ay noqdaan labada dayn ee midna muxiilka wareejiyaha laga doonayey midna lagu wareejiyaha laga doonayey jeeroo ay noqdaan mutafiqayni laba iska waafaqsan fi sifati xaggii tilmaanta iyo walxuluuli xaalinimada iyo watajiiri mudaysnaanta labada diina laisku wareejinaya qol qadarna raacide waa inay isku qadar yihiin boqol doolar iyo boqol doolar konton doolar iyo konton doolar waa inay sidaa yihiin isku jinsi yihiin doolar iyo doolar doolar iyo shilin lama ogola doolar iyo doolar baa isku wareejinaysa qadarkii waa inay isleeg yihiin boqol iyo boqol konton iyo konton sidaa waa inay yihiin sifad iyo tilmaantii doolarkii waxba tilmaamo badan ma kala lehe inkastoo isaga laftiisu qadiim iyo jadiid uu kala leeyahay hadaad tiraa maaragtay eh, boqol dollar oo dee noocii qadiimkaa lixiyo sagaashankii iyo haddaad qofkan ka dayinsatay eh, waxaa laga yaaba de lagugu sarifi maayo inta kan kale lagugu sarifayo way kala qiimo badnaanaya markaa ku xawili maysid mid eh, aad ku leedahay boqol dollar oo dee noocii cusbaaya waayo waa kala tilmaan waana kala qiimi waa kala sarif ifadiibay u kala duwany xuluulkiiyo tajiilkii boqol doolaroo hadda lagaa rabay ayuu kan kugu leeyahay adna ninkaa waxaad ku leedahay boqol doolaroo bil kadib waajibaysa oo bil kadib uun aad xaq ugu leedahay inaad weydiisato dee ku xawili mayso odhanmaysid ninkaasaan boqol doolar ku leedahay oo bil kadib ay ku waajibaysa inuu bixiyaay ku wareeg iyadana lama ogola waayo waxaan isaynu sheegnay waxa weeye waa mucaawado laakiin irfaaq iyo ixsaan ku jiray markaa inaba wax dheef laga raadiyaa laga ilaalinaya hadday in yar kala duwanaadaan dheef raadis baa meeshii soo gelay markaa lama ogola waayahay xaggaasi waa xaggii sixada u kaale haddaba xaggii axkaamtii wuxuu ku yihi walaa yahbutu fiihi kuma sugnaado caqdigan xawaalada khiyaaru shardi khiyaaru shardi ma galo khiyaaru shardigii iibka geli jiray mucaawadaba ha noqotee haddana iyada ma galo oo dee iyadu saynu sheegnay kala faa'iid kala faaiidays maarata in kala faa'iido kuma dhisna khiyaaru shardiguna dee wuxuu ahay qofku wuxuu iska hubsanayay meesha inay ugu jirta iyo in khasaara ugu jiraan xawaaladana faa'iidaba lagama raadiye de waa waxaa maarata loogu talagalay in sideedu loo kala qaato markaa khiyaaru ma baahno walaa khiyaaru lmajlisi khiyaaru lmajlisna waa saas oo kale oo iyadana looma baahna waqiila waxaa la yihi mayne yahbutu fiihi khiyaaru lmajlisi khiyaarulmajlisku wuu sugnaanaya maxay ka eegeen de waxay ka eegeen meeshii mucaawado inay jirto wa wa lagu bedelanayo markaa waxay yihahdeen de waa nooc bayca ee markaa ha gala bay yihahdeen khiyaarulmajlis lakin waa haddanu khiyaarulmajlis galo aynu sidii bayca caadigaa ah ula tacaamulno xaaraan baabay noqonaysaa ilan baycu daynin bidaynin bay noqonaysaa dayn dayn in lagu iibiyo dayn dayn lagu iibiyo ma banaa sidoo kale waxay noqonaysaa baycu ribawiyin biribawiyin min gayri taqaabud ila qofkan hal diinaar buu kugu lahaa ku kaloo diinaar ku baad u diraysaa diinaar baad diinaar ku bedeshay lamana kala qaadanin markaa axkaamtii mucaawadaadka laguma socodsiinin waxaa lagu socodsiiya nooca irfaaqa ah iyo samafalka waida asaxat ilxawaalatu haddaba xawaaladii hadday ansax noqoto beri aad waxaa meesha markaa beri noqonaysa oo dayn baxaysa dimat lmuxiili wareejiyaha dimadiisa wareejiya u dayn baxaya marka uu ku wareejiyo eed waayahay tidhaahdo khiyaarulmajlisna male khiyaaru shardina male waayahaydii aad tidhi ayuu isagii dayn baxayba saasuu ku dayn baxay wax daynoo ninkaa lagu leeyahay ma jirto wa saara dayntii waxaa lagu yeeshay fii dimati lmuxaali caley kii aad ku wareegtay ayaa daynta ku leeday ninka waxbaba kumalihid fain tacadara min jihati kii haddaad waxba ka soo weydo oy suuroobi weydo inaad dayntii ka hesho sida inuu cayroobo oo kale cayr baabu noqday aan waxba islahay lam yarjic cala lmuxiili wareejiyihii kusoo noqon mays maxaad ka soo dooni ninkan uu dayn baxay kolkaad waayahay tiribu isagu dayn baxay marka adiyo kaasaa ilaahay iskiin baday ka heshayaa iyo ka weydayaaba waa sidaa markaa xawaaladu wuxuu yihi wain axaala albaa'icu cala lmushtari rajula bilmaali wain axaala hadduu ku xawilo albaa'icu iibiyihii cala lmushtari iibsadii rajulan nin buu soo xawilay bilmaali lacagtii uu markaa ninkan ka doonayey buu ugu soo xawiray uma kharaja almabiicu markaasaa wixii la kala iibsadayba noqday mustaxaqan wax cid kala leedahay baalat ilxawaalid xawaalid waa kuma jiraan waayahay adigu maxamed baad ahay adigii maxamed ahaa cumar ayaa waxaad ka iibisay mobil baad ka iibisay boqol doolarna waad ka siisay ninkii cumar ahaabaad boqol doolar ka rabta moobilkiina waadigan u dhiibay ee ka iibiyey cali oo ordayaa kuu yimido markaasuu ku yihi boqolkaygii doolaren kugu lahaa isi markaasaa tiri cumar baan moobilkii ku wareeg ku wareeg baa ku wareegay buu isaguna ku yihi sidaa markii aad markaa cali wareejisad cumar ku wareejisay ood boqol dollar ka doonayso de lacagtii mobilka ayuunbuu maxamuudoo ordayaa yimido askar wata moobilkii unbuu yihi waa kaygi maxkamadaaba laysla galay markhaatiyaabu keensaday waa loo xukumay qaado maxamuudo waali waa lagu kala baxay moobilkii maxamuud baa la tegey meeshii maxaa soo baxay ninkan cumara ah, waxaad ka iibisayba inaanu jirin sawma ilan moobil dad kale leeyihiin baad iibisay iibba meeshan ma asixin marka cali waxaad ku xawishood ku wareejisay nin aana daynba kulahayn de xawaaladaas may ansaxaysa xawaaladaasi de ansixi mayso ilan wanagii nidhi waxaa shardi cala almuctamed an yakuuna almuxaalu calayhi madiinan in muaal qofkan aad wax ku xawilayseed qofka kale u diraysaa waa inuu dayn dayn lagu leeyay waynu moodaynay in dayn lagu leesho ninkan daynba laguma lahayn waxba lagama iibino meeshan iibba ma ansixin kol haday sidaa tahay baalat ilxawaalatu waa kaa ku yidhi soo arki maysi wain axaala albaayicu cala lmushtari baa'iciibaa diray qof buu diraya xawilayaa xaguu u diraya cala lmushtari mushtariguu u diraya iibsadaha rajulan nin buu dirayaa kaloo saddexaadoo isagu iibiyihii iibsadaha midna aan ahayn dee markaa iibiyaha lacag ku lahaa bilmaali marka waxa weeyaan bisababilmaali maalkii uu ka rabay mushtariga sababtiisa oo dee lacagtii uu ka doonayay daraaddeed ayuu mushtariga ugu soo xawilay uma kharaja almabiicu baa soo baxay mustaxaqan mid markaa cid kalaba leedahay batalat ilxawaalatu xawaala meeshaa ma jirto wa in wajada bilmabiici cayba cumar moobilka markaad ka iibisay calina aada ku xawishay moobilkii maxamuud oo ordayaa ma iman moobilka adigaa lahaa si saxana waad uga iibisay iibkuna ansax buu ahaa laakiin mobilkii siduu u wadwaday isagoon wali lacagtiina iskama bixin ama dudan iska bixiyeyba dee iyuu waaa inu ceebbelayay oonu hagaagsanayba cilad buu leeyay mobilki faraddahu markaasuu iga celi maxaa dhacay ceebtaasuu leeyay wixii baa iibkii wuu fasakhmay waayo haddaba cali ilan waa kii ku wareegay awaaladii ma sidii bay mise ahaan mayso wuxuu ku yihi lam tabuli xawaalatu xawaaladu ma buraysa halka ansax wey bal yuaalibu lmuxtaalu caligan muxtaalkii wuxuu wax ka qaadanayaa almushtariya ninkii mobilkii ka iibsaday cumar ahaa bilmaali buu ka dalbanayaa xoolihii keen bule boqolkii doolare laigu soo kaa xawilay keen bule laigu soo kaa wareejiyey wuu bixinaya wuu ku qasbay inuu bixiyo cumar maxaa yeelay cali baa kule boqolka doolar wayarjiculmushtari kadib buu markaa iibsaduhu waa cumare kusoo noqonayaa isna cala lbaaici baaicii buu kusoo noqonayaa bihi bilmaali maalkii buu ohanaya boqolkii doolada ninkii boqolkii doolad igu sawsha iga qaatee inaguna iibkii wa inagii ka noqonaye kaan buu leeya markaa lacagta boqolkii bu dib uga qaatay marka waa maxay waa adiga ninka ka iibiyey mobilka boqolkii doolarna waad ku lahayd cali oo ordayaa yimid waad ku markaad cali xawilaysay dayn ma kulahayd cumar ha kulahayd maxaa yeelay iibkuma ansax ah mise baadil bu ah ansax ah. marka ninkan xawilaysa ninkaad ku xawilaysaa nin dayn lagu leeyaba xaqiiqatan laakiin dib ayaa iibku ka fasakmay dee fasakaadan dambe fasku lcaqdi min aslihi laa min xiini fasku caqdin lam yakun min aslihi fasku lcuquudku maaha mid asalkii hore u noqonay imikunbuu dhaqan gelaya wixii hore markaa waa sidiisi taxawaaladuna faskiga way ka horeysay sideedii bay ahaanaysa lianna faska alcuquudi min xiin lfaski laa min asli lcaqdi wey waktigaa la fasakay unbay fasakaadu ay markaa ay dhaqan gelaysaay wixii ka horreeyey sidiisiibuu ahaanaya marka xawaaladuna way ka horreysay sideedii bay ahaanaysaa cumar buu ninkii cali ahaa ka doonayaa lacagti lamana ogola markaa in cali la warwareejiyo de kulba dhinac loo diro toos baad usiinaysaa wiiisii markaad siisana adigiibaa dib ugu soo noqonaya iibiyihiio odhanaya de waxa weeye keen boqolkii doolarin b wain axaala mushtari lbaaica bihamani calaa rajulin wain axaala hadduu qofkan wax wareejiye yahay almushtari mushtarigii cumarkii moobilka iibsaday ayaa wuxuu xawilay albaaica iibiyihii maxamed ahaa bihamani lacagtii buu ku diraya bisababi thamani calaa rajulin nin kale oo caliba kasoo qaado ayuu udiraya imika waa cagsi markii hore baaica ayaa nin soo xawilaya mushtari ku xawilaya soo ma imika mushtariga laftiisi war boqolkii dollar keen ayaad leedahay cumarow markaasuu ku yihi cali ka qaado isagii ku awilaya baaiiba awilaya waayahay markuu xawilay uu yihi cali ka qaado ayaa uma wajada lmushtari cumarkii adigana ku diray ayaa moobilkii rogrogayoo bil mabiici cayban ceeb buu ku arkay adigana waa kii ku xawilay la so cali baad ku maqan tahay adigi faradaw wuu soo celiyey moobilkii bil caybda cayb daraaddeed buu soo celiyo wuu fasakay iibkii wuxuu yihi musanifku fain kaana bada qabdi lxaqi laba u kala qaado fain kaana hadday tahay bacda qabdi lxaqi intii xaqa laga qaatay cali ilan wa adiga ku maqnaaye haddii aq wixii ood soo qaadatay unu kuu yimid uu ku yihi iga celi moobilka ma doonaye wixiina waad soo qaadatay lacagtii waad soo qaadatay cali ad ka soo qaada xaaladaa iyadaa lam tanfasik ilxawaalatu buu yidhi xawaaladii fasakhmi mayso oo maxay ufasakhmi weyday liannaha qad tamat bilqabdi waabay dhamaystirantaybe way shaqaysayba oo shaqadeediiba way qabatay kol hadday shaqadii qabatay dhamaatay waxba fasikhideedu macna inoo samayn mayse dee boqolka doolar cumar usii adiguu kugu leeyahay cumare kuma laha cali kuma laha calina boqolkaasi ka dhac bal yuaalibu lmushtari mushtari waa cumari wuxuu ka qaadanaya lacagta albaayica baayici buu ka qaadan bimaa qabada wixii uu soo qaaday ayuu dib uga qaadanaya wain kaana qabla qabdi lxaqi adigoon weli adigu cali ka soo qaadan dayntii haddii ay tahayna faqad qiila waxaa la yihi tanfasiku way fasakmi oo maxay u fasakmaysaa dee waxay u fasakmaysaa inaanad ninkan waxbaba kulahayn baa caddaata ninkan kuxawilaya daynba kuma lihin welina may dhaqan gelin kol haddaan wixiina dhaqan gelin ay caddaata inaad imika dayn lahayn way buraysaa faaidan ku jirin macnaha faaido ku jiraaban jirinba kaas kanaana rajaxmaya haddii ariiqadan lagu socdo ariiqo kaleynu mari doonaa wa qiila waxaa la yihi mayane laa tanfasiku fasakmi mayso maxuu fasakmi weyday dee markii uu kuxawilay waxbaad dayn baad kulahay halkii horeynu eegeyn waayahay ariiqadaasuu sheeku maray in la kala saaro bacda alqabdi iyo qabla alqabdi khilaafkiina la geliyo wixii qabla alqabdi laakiin ariiqada ay rajaxayaan waxa weeye fi lmas'alai qowlaani muطlaqan bad qadi wa badahu qabla alqabdi wa bacdahu masalada laba qowl unbaa ku sugan si guud ama qabla alqabdi ha noqoto ama bacd alqabdi ha noqotee labadan qowlee ah sheekhu halkan uu ku sheegay aa waa fi kuli axwaal iyagoo fi kuli awaal ayaa deetana haddana mar walbana waxaa rajaxmayaa alinfisak inay fasakhmayso oo maxaa u fasakdeen dee waxaan u fasaknay bay leeyihin maanta xaqa labadoodun baa isku lahaa saw maha fasakhaadda markaa xawaaladiina waxaa dib ka caddaatay inaan ninkan dayn deynba lagu lahay kol hadday dib ka caddaatay de marka hore waa lagu lahay lakin in yani deyntii ay burtay cid kale oo saddexaad oo meesha ku dhibaatoonaysaana ma jirto markaa waxay yidhahdeen way fasakmaysa laakiin suuradii hore ee aynu nii fasku lcaqdi lam yakun min aslihi aynu ku socodsiinay waxaa la ilaalinayeyna ninkaa saddexaad xaqiisa oo ninkiio cumar kusii socda ama uma tegeyba in ihahdo waa anigii fasakay maalkiiba ka noqday oo ar haddana isagii utago maantana kolba loo diro iyadana laga ilaalinayayo deetana faskinta labadoodan ay ka dhaxaysaa iyagay saameynaysaa iyagana waay iyaga isay doontaba ha u saamaysa laakiin cidda kale waxay saameyn ku yeelanaysaa un min xiin faski amaa qabla dalika wixii dhacay sidiisiibuu u jiraya waaya wuxuu yihi wain ikhtalafa lmuxiilu wlmuxtaalu hadday iskhilaafaan wareejiyihi iyo iyo la wareejiyihii yaa iskhilaafay faqaala lmuxiilu muxiil baa yihi wakaltuka fi lqabdi waar ninka ka iiga soo qaad baan ku yihi ka qaada kumaan odhan wa qaala lmuxtaalu muxtaalkuna wuxuu yihi bal axaltanii waxaad igu tihi ku wareeg kani wuxuu leeyahay ku wareeg may ahayne wakiil adigoo iga ah ninka caliya boqol doolar iiga soo qaad lacag baan kuleeyahay boqol doolar iiga soo qaad baa ayay arrintu ahayd kana wuxuu leeyahy waxaad igu tiri lacag baan ku kuleeyahaye waxay ahayd arrintu ku wareego boqolkaagii isaga kula wareeg fa saxiixu saxiix waxaa weeye ana alqawla qowl lmuxiili warka la qaadanaya waa ninkan wareejiyaha noqonaya hadday xawaaradaas xawaarado ma jirto qawlkiisa la qaatee kii muxiilka noqon lahaa hadday xawaarado jirto oo ah kan le waxaan ku idhi ka soo qaadun baan ku idhi ku wareeg kumaan odhan kaasaa qawlkiisa la qaadanaya waqiila waxaa la yihi alqowl qowl lmuxtaali mayane kan la wareejinayo muxtaalka ah iyaa qowlkiisa la qaadanaya maxamed baa markaa cumar ku yihi cali boqol doolar cali baan kugu wareejiya boqol doolar ka soo qaad cali baan kugu wareejiya marka waxay leeyihiin khilaafkani waa markuu lafdiga xawaalo isticmaalo ee laysku qabto wuxuu ula jeeday qaarkoodna mayane xataa haddii laysku qabto iga soo qaad baan ku ihi iyo mayane ka qaadaan ku ihi lafteeda khilaafka ugu imanayaabay qaarkood leeyihin hadduu lafdi sina iha isticmaal lafdiga wakaala ka kalena m lafdiga xawaalaan isticmaashay markaa lafteeda khilaafka wuu imanayaabay yidhaahdeen qaarkood laakiin dariiqada ay rajaxayaan waxa weeyaan khilaafkani waa markay isku waafaqaan in lafdiga xawaalo uu isticmaalay laakiin wixii uu gala jeeday la ysku khilaafo uu yidhaahdo markaan kulahaa axaltuka calaa caliyin de waxaan ujeeday cali baan kuu diray oo yani ka soo qaad baan jeeday umaan jeedin adigu ku wareego xaqaagiiba halkaa ha jiro kana uleey meesaasaad u jeeda marka ikhtilaafu اlasli wاaahir baa imanaya oo lafdigan axaltuka de waxay daahir ku tahay xawaaladii markaa si aanay sariix u noqon hadday de sariix noqoto la yeeliba maaye muu odhanin bay yidhaahdeen axaltuka calaa caliyin bimaa laka calaya dayntii aad igu doo iga doonaysay waxaan kuugu xawiloon kugu wareejiyey cali hadduu sidaa ihahda bay ihahdeen muraba iman maayo lafdi sariixu noqonaya maa kaana sariixan fii baabihi lam yakun kinaayatan fii hayri laakiin wuxuu yihi axaltuka calaa caliyin axaltuka calaa caliyin bimaa lii calayh cali baan kuu xawilay wixii aan ku lahaa marka taasi dee xawaalona way ixtimaalaysaaba mar haddaan wixii aad igu lahayd halkaasaan kugu xawilay ahayn wakaalana way ixtimaalaysaabaa layi hadaba meeshii ikhtilaafu اasli wاaahir baa imanayo oo alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan oo inuu adigana ninkani dayntii kugu leeyahay adna aad cali ku leedahay saasaa asala oon xawaala jirin daahirkiina mar haddii lafdiga axaltu ah, aad isticmaashay inaad xawaalad ujeeday buu noqonaya اkhtilaafu اasl wاظaahiri baa yaalla asalkaa markaa la rajaxayaayo alqowlu qowl اmuxiili annaafiy lilxawaalati wey kii xawaalada anfiyey hadday cagsiga noqoto wain qaala muxiilu muxiilku hadduu ihahdo axaltuka sawnigii ku xawilay waan ku xawilay oo ka qaadaan ku ihi adigaa kuugu xawilay baan ku ihi qaala muxtaaluna wuxuu yihi bal wakaltani may wakaalad un bay ahayd kasoo xawaalad may ahay wa xaqii baaqin calayka wixii adigu maarata anigu xaqa iyo adaan kugu leeya kaana waan kaaga soo qaadayo faladharu adhar waxa weeye halkana ana alqowla qowl lmuxtaali sida rajaxan maanta muxtaalkaa la dhegaysan waqiila alqowlu qowl lmuxiili waa sidii oo kale u marka waa ikhtilaaf lasli waahirkii uno lafdiga xawaala haddii la isticmaalay dee xawaalay sheegaysaa markaa aahir ku tahay asalkuna waa baqaau maa kaana calaa maa kaan marka asalkii ubaa la rajaxayaayo maanta asalkii dee muxtaalka ayuu la socdaa soma muxtaalkaa asalkii maanta ku taagan oo isagu le wax wal qof waliba qofkii uu daynta kulahaa buu kuleeyahay waan ku waxa weeyaan aggaa hebel ku wareegdana waxaad ugala jeeduun iiga soo qaad haddii markaa sidaa yihahdo isagaa markaa asalkii waafaqsane isaga ayaa la raacayaa saasa yidhah baab damaan damaanka baabkiisi weli waxaynu ku jirnaa abwaabtii ka hadlaysay daynta calaaqada lalahay xawaaladii dawaadiga arkayo waa dayn dayn lagu wareejinay damaanku luga ahaan waa aliltizaam bay yidhahdeen qofku inuu wax isku laazimiyo ama isku waajibiyo sharci ahaanna iltizaamu daynin haabitin fi dimat lgayr dayn qof kale lagu lahaa inaad isa saarto wey dayn qof kale lagu lahaa inaad adigu isa saarto ayaa damaan la yidhaahdaa haddaba erayo isku wada dhowdhow baa jira addamaanu ama addamiinu waalxamiinu waalzaciimu waalkaafilu waalsabiiru waalqabiilu intaasi soo arki maysi daamin ama damiin iyo xamiil iyo zaciim iyo kaafil ama kafiil iyo qabiil iyo sabiir lix wey lixdaasba af carabiga waa wax isku baabkan un calaaqa la wada leh oo maarata isku siba loo wada isticmaali karaa laakiin wax waxay u kala duwan yihiin marka sida curfigooda uu yahay oo damiinka inta badan damaanka waxaa loo isticmaalaa daymaha xoolaha daynta in la isku leey xamiilkana waxaa loo isticmaala makta waa dayn ida lafteeda lakin waa makti ayaa inta badan xamiil loo isticmaalaa baa lay oo de waakii maaragtay taxamala xamaalata qofkii markii dadkii islaayaan ee laysku yeeshan mago ayaa ilaa rajulun taxamala xamaalata o ki xadiska nagu soo arooriy markaa xamiil yaa isagana la odhanayo zaciimna waa marka xoolo badan xooluhu ay yihiin waliman jaaa bihi ximlu baciiri wa ana bihi zaciim marka xooluhu badan yihin balmaal caiim kafiilna waa nafihi qofkii hebel anaa ka kafiila anaa keenaya marka loo baahdo iyo acyaantii kalaba iyadana kafaala loo isticmaalo sabiirna waa waxoo dhan bay yidhaahdeen qabiilka isaga markaa macno gaara umay sheegin waaya haddaba imika damaanka halkan aynu kaga hadli doono waxa weeye waa dayntii la damaano qaadayey sidoo kale waxa sheekhu ka hadli doonaa xagga dambe uu kaga hadli doonaa kafaaladii qofkii uu qofku inuu keenayo mas uu qaadayo damiinka uu ka noqonayo dayntiibuu ku bilaabo wuxuu yihi man saxa tasarufuhu fi marka waxaynu u baahan nahay waxaynu u kii wax damaan qaadaya axkaamtiisa aynu ka hadli kii la wixii la damaano qaadayo dayntiyana waynu ka hadli shuruudihiisa waxa uu sheekhu ka hadli doonaa kii loo damaano qaadayay wax isagana shuruudihiisi waxa aanu isagu sheegi doonin kii laga damaano qaadayey ee daynta lagu lahaa isaga waxba shuruudiisa sheekhu sheegi maayo dee shardigiisu waa in dayn lagu leeya shardi kale ma leh in dayn lagu leeya baa shardi isaga wax kale ma laha mayd baabu noqon kara qof dhintay baabu noqon kara iyo siiqadii ereyadii markaa la isticmaalaya intaa wey haddaba wuxuu ku bilaabay daaminkii wax damaano qaadayo wuxuu yidhi man saxa tasarufuhu fii maali qofka la ogol yahay inuu xoolihiisa ku tasarufo binafsihi iskii inuu isagu ugu tasarufo ayaa saxa damaanuhu damaankiisuna asaxayaa ninka damaanka asaxaya waa ninka loo ogol yahay xoolihiisa inuu isagu ku tasarufo oo de xayiraad saarnayn oo aan maxjuur caleyhi ahayn wey waliba waxaa kasii daqiiqsan damaanku waa nooc tabaruca ila markaa dayn aanan adiga lagugu lahayn qof kale lagulaya aada isa saarayso waad u ixsaan falaysaa soo ma ixsaan baa de u gelaysa kolkaad anaa ka damiina anaa dayntaa maarata anigana waa laygu leeya anaa maaratay ka damiino anigana waa laygu leeya wy marka dayn aan lagugu lahayn baad isa saaraysaa waa nooc ixsaana haddaba sixatu tabaruc inuu qofkani qof tabaruci kara oo wax sadaqaysan kara ayaa shardia waman laa yasixu tasarufuhu fi lmaali qofka laakiin inuu xoolihiisa ku tasarufaba aan loo ogolayn ama inuu ku tabaruco kasabiyi sida qofkii aan qaangaarka ahayn walmajnuuni kii waalla walmaxjuuri calayhi lisafayn iyo qofkii xoola daadadin lexejeclo la-aan xayaraadda loo saaray kuwaasi falaa yasixu damaanuhu damaankoodu ka asix kuwa noocaas dee ilmo yaroon qaangaar ba ahayn qof waalan qof laxejeclo laxejeclo la-aan xayiraad loo saaray oo maxkamaddu ay markaa ka xayirtay xoolihiisii laxejecladii soo liidato oo aan dee baaba-a kuwaas kuwaasi dee sadaqo iyo tasaruf looma ogolay markaa waxama damaano qaadi karaan si aanay xoolahoodii darsan ugu baabi'in ila marka horba xoolada inay baabiyaan baa laga ilaalinaya haddii loo fasaxo damaankii kanay damaano qaad oo kanay damaano qaad oo kanay damaan wiiiba markaa hadhowtalo wii o dhan baa loo wada qabsani xoolahoodiiba dayntaa markaa loo qaadani si aanay arrintaasi markaa udhicin xayiraadda waxaa loo saar in loo ilaaliyo dee markaa in damaankii uu ka ansaxaa arrintaasi ka hor imanaysa wuxuu yihi wlmaxjuuru calayhi biiflaasin qofkii laakiin dayn loo haystay daraadeed xayiraadda loo saaree mufliska ahaa inuu cayroobay daraadii qofkii xayiraada loo saaray ka isaga yasixu damaanuhu de kaa isaga damaankiisu u ansaxaya ilan isaga lexejecla xumo iyo lexejecla la-aan iyo wax dhibaato kaloo jirtay may jirine xoolihiisan dad baa xaq ku yeesho saasunbaa xayiraada loo saaray laakiin isaga nafsadiisa de waa qof u dhamaystiran marka inuu cid damiinto waa caadi deetana kii uu damiintay markaa agguu daynta u doonanaya xoolahan meesha yaala xayiraadu saaranta isagu shaqa kuma leh ila xoolahan dad baa loo xayiray wa yuaalabu bi waxaa markaa laga soo raadsani dayntii u damiintay idan ida nfaka canhu lxajru marka xayiraadda laga qaado ayuunbaa isaga lasoo loo soo raadsani laakiin maaragtay waxa weeye iminka lasoo raadsan maayo de imika xoolihiisiiba dad bay u xayiran marka adiga markan uu ku damaano qaadanayay xoolihiisaniba way xayirnaayeen adigu xoolihiisa waba usoo doonan maysi dimadiisa ayay arrintani kugu sugan tahay marka markaa xoolihiisan la qaybiyo ee xayiraadii laga qaado de markaasaad soo raadsanaysaa waxaaga adigu markaa waa maxaa yeelay adamaan tasarufu fi dima mufliskana maxaynu u ogolayn atasarufaat fi dima de waynu u ogolay walcabdu addoonkii isagana xayiraad baa saarano de xoolaba male tasarufaadkiina waynagii udiideen xataa tasaruf dimaynu udiideen sida muctamadku yahay haddaba laa yasixu damaanu damaan ma qaadi karo oo damaan kama ansaxayo bigayri idni sayidi sayidkiisu haddaan ufasixin haddaanu sayidkiisu odhanin waxbaa damaano qaadi kartaa waxama damaano qaadi karo wa qiila la yihi mayane yasixu iska asixi wayutbacu bihi waaa loo waaa la dabageli idaa uctiqa marka la xoreeyo iyaa la dabageliyo loo raadsani ha iska ansaxo waayo waa tasaruf fi dima ku tasarufaya xoolihii kuma tasarufayo markaa dee labadan weji waa laba weji sidiisaba tasarufaatuhu fidima gala oo addoonka marka xayiraadan saarani ma acyaanul maal unbay ka saarantahe dimadiisa kama saarna miya mise tasarufaadkiisu xataa fidima lama ogola muctamadku waa inaan la ogolayn oo xataa waxbaanu dime ku iibsan karin dayn amahba qardi baanu qaadan karin waxaasoo dhami ma asaxayan sida muctamadku yahay marka halkanna waa sidii oo kale wayasixu biidni laakiin haddii sayidkiisu u idmo oo uu yidhaahdo waa dam maaratay damiinan kartaa wuu damiinanayaa markaa ciddii loo fasaxay haddaba xaggee laga raadsan dayntii xaggee laga raadsan uu damiino qaatay uu damaano maarata damiintay addoonku isagoo fasax u haysta wa yutbacu bihi isaga ayaa loo raacayaayoo dayntii laga raadsanayaa idaa cataqa markuu xoroobo marka ilaa intuu xoroobiyaad iska sugaysaa wey maxaa yeelay dee sayidku waa damiinan kartaa un buu yidhi muu odhan xoolaha anaa bixinaya addoonkiina intuu addoon yahay xoolaba male marka halkee xoolihii laga helaya dee haddii maalin unuu xoroobo markaasaad kasoo raadsanaysa saasuu qiil ayuu wejigaasi leeyahay muctamadku laakiin waa kan dambe oo wa qiila waxaa la yidhi yu-addiihi mayanaa wuxuu ka bixinayaa addoonku min kasbihi wixii uu kasbadu shaqaysto markii loo idmay kadib aw ama wuxuu ka bixinayaa min maali tijaarati xoolihii ganacsiga in kaana maduuna lahu fiih ama in kaana maduunan fiih haddii uu yahay mid loo fasaxay ganacsi markan uu sayidku yihi dadku cid waa damiinan karta ama kaa hebel waa damiinan kartaa daynta lagu leeyahay wuu damiinta xaggee lacagtii laga bixinaya addoonkani haddii aanu shaqana kasbina lahayn wuxuu soo shaqaystaa ma jirto un cunaa un sayidkunbu yar oogxoog maarata yar caawiyo shaqo kale male ganacsi uu ku jiraana ma jiro ganacsina looma fasi dee ka waxaad iska sugi intuu xoroobayo kolka horeba meel maran damiin ka dhigtay haddii laakiin ninka nin shaqaysta yahay oo xaabo iyo wax keeno oo maaragtay ama dadka maaratay dee nafsad la kireeyo oo lacag soo hela haduu yahay wixii uu markii loo idmay kadib Eh, waa damiinan kartaa la yihi kadib wixii uu soo shaqaysto ayaad iska laalaadinaysa ood leedahay waa kii idamiintay adigaana ufasaxay ka bixiya dayntii aq baad sidoo kale haddii ninkani nin inta lacag loo dhiibay ganacsan lagu yihiba oo sayidka ushaqeeyo oo ganacsi dhan gacanta ku haya uu yahay de ganacsigaa uu gacanta ku hayo iyadana dayntii waa laga bixinayaayo mar haddaad adigu ufasaxday ninkani inuu damiin noqdo fasaxidaa aad fasaxday inuu markaa damiin noqdo ayaa waxa ay markaa meesha ku jirta sidii aad leedahay de waxa weya waa la waa lagu soo raadsan karaa de wixii loo soo raadsanaya waxa uu gacanta ku hay wain qaala hadduu yidhaahdo lilma'duuni lahu kii ganacsiga loo og maaragtay fasaxay addoonkii ganacsiga loo ogolaa ayuu sayidku wuxuu ku yidhi idman fi maali tijaarati xoolahan ganacsiga aad gacanta ku hayso ka damiino hebel hebel waxaad ka damiinataa xoolahan ganacsiga aad ku jirto xaaladaa iyadaa lazimahu lqadaau minhu de waxaaba waajibaysa hadhow marka dayntii loo soo raadsado xoolihii ganacsiga inuu ka bixiyo maxaa yeelay sayidku isagaaba xadiday oo yihi xoolahan ku damiino xoolahan ka damiina isagiibaaba yihi markaa de xoolihii ayaa hadhow dayntii laga qaadanayaayo xaq baa loogu yeelana inuu ka bixiyo ilaa an yakuuna calayhi daynun waa haddii aan dayn lagu lahayn markanuu sidaas samaynay ama hadday dad kale dayn ku lahaayeen ninkiioo daynba lagu leey ninkii ganacsanayo isagiiba dayn lagu leeyahay ayuu yihi xoolaha waad ka damiinan kartaa ninkaa ah, hebel markaasuu ka damiintay markaasaynu eegnayoo shaw ninkani dayn baaba lagu lahaayo maxkamadaabaa lagula jirayo waaba la xayirayo xayiraad baaba saarnayd addoonka oo dadkii uu la maarata ka ganacsanayo alaalaha kasoo daynsaday dayntii ay kulahaayeen baaba ka badanba de xaaladaa iyadaa dadkaa daynta ku lahaa ayaa kan uu damiintay ka xaqle oo waxaanu gacanta ku hayo dadkaasaa loo qaybinaya kole meeshii xajiri jiro marka ilaa an yakuuna calayhi daynun in dayn lagu leeyahayo waxajar alqaadi caleyhi wey oo xajir xayiraaday ay saaran tahay mooyaane dee markaa iyadaa dadkaa quramada ee markaa xayiraadu u saaran tahay iyaa ka xaqi wuxuu yihi wa ama almukaatabu addoonkii la kitaabeeyey sayidkiisu kitaabada la galay qabla lidni haddii sayidku aanuu idmin inuu wax damiinto fa huwa kalcabdilqini addoonkii saafiga ahaayee aan cidina kitaabayn badhna xor ahayn ee addoon un ahaa kaasuu la xukun yahayo xaq uma laha inuu wax damiinto wey in udina lahu hadii loo fasaxay inuu wax damiinto fa fiihi qowlaan eeg addoonkii aan la kitaabayn isagu hadii loo idmay qawlan waaxidan damaankiisu u ansaxay laakiin mukaatabkii maanta wuu ka liitaa kii nooca ahaa oo maxaa liidashadan keenay waxay yidhaahdeen waxaa marka horeba muran ku jiray mukaatabka horta waxba ma sadaqaysan karo haddaan sayidku fasixin haddii sayidku fasaxana muran baa ku jira inuu wax sadaqaysan karayo in kale oo murankaasi wuxuu ka yimid ninkani waa nin xornimadii u socda shareecaduna way jeceshahay xornimada marka haddii wixii sadaqaadkii la furo de inuu wixii adhow iska bixin kari waayaa laga yaabaayo xornimadii uu gaari waayo marka qowl baa odhanaya xataa haddii sayidku u fasaxay inuu tabaruco uu wax sadaqaysto ma sadaqaysan karo marka haddaynu qawlkii nooca ahaa ku soconno dee damaankiina waa inaga waa nooc tabaruca soo marka tabarucii marka loo ogolaado xataa ma furnaanaya lakin muctamadku waxa weeye tabarucaadka haddii isagii sayidku isla gartaan waa caadi marka damaankiina dee saasuu noqonaya banaanaanaya walaa yasixu damaanu damaanku asixi maayo xataa yacrifa daaminu ilaa iyo qofkan damaano qaadaya u garto almadmuuna low cid wuxuu damaano qaadayo imikana shuruudii almadmuunu lahu kan wax loo damaano qaaday shuruuddiisii baynu halkan ka hadlay kan wax loo damaano qaadayo de dabcan waxaa shardiga ah. inuu horta dayn leeyahay de inuu dayn leeyahay waa shardi iyadu qodob labaad buu sheeku ka hadlayo waa inaad garanayso cid walba umad m war hebel dayn baa lagu leeyaha anaa ka damiina ma soconaysaa li mar haddaanad garanayn qofkii daynta ku lahaa ma soconayso ee waa inaad garato qofkii daynta kulahaa maxaasaa loo leeyahay waxaa la yidhi waxaan waa mucaamalo mucaamaladuna raalli ahaanshay ubaahan tahay raalli ahaanshuhuna garashuu ubaahan yahy haddaanad qofkiiba garanayn mucaamaladii kumaad raalli noqon maxaa yeelay waxaa laga yaaba markaad ogaato inuu hebel yahay inaa lilaahi war makaas ahaa iminkaanu isku kadeedmaynaa haddabe inaad tiraahdo subax walba wuu isoo dul istaagay ila dadku isku mid maaha marka marka qaarna way ku rafaadinayaa markay shirikugu yeeshaan qaarna si markaa macquulaho ayay maarata waxu raadsanayaan marka waxaa la yidhaha adaba ninkani waa ninka wax kuusoo raadsan doone eh waa inaad garanaysid markaasay markaa damaankaagu ansaxaya inta ka horeysa waan iska aqbalay un ma soconayso waa inaad garanayso qofkan madmuunulahowgaa ee wax kuusoo raadsan doona maxaa inoo dhiman madmuunu canhu iyo iyo iyo daynti markaa madmuunu canhuga isla waba looma shardeeya in dayn lagu leeyay madmuuncanu waa qofkan la damiinanayo in dayn lagu leeyahay unbaa shardi inuu nool yahay shardi maaha in eh, muxuu ahaaye aada garanaysaa shardi maaha intuu dukaanka iska timaado inaad tiraahdo waar xaafad masaakiini ma jiraanoo aada wax ku leedahay isagoo wallahi qolo agoonaa jirto halkaas iyo kuwa kaliya haya anaa ka wada damiina waa caadi damiinkaasaad noqonaysaa markaa dayntiina garato daynta lagu leey waa imisa intaasaa lagu leeyahay waana sidaa inta saasiisaas soo anaa ka damiina waad odhan kartaa maba garanaysidba mayd baad damaano qaadan kartaa xadiidkii saxiixa ahaa dee ku jiray muxuu ahaay markii nebigu alayhi salaatu wasalaam ninkii dhintay la keenay ee lasoo kafanay ee nebigu yihi war dayn ba lagu leeyay ku tukaa layi rasuulki ilaahayo wuu soo tallaabsaday markaasu da wax daynaba lagu leeyay markaasa la maxaa lagu leeyay laba diinaar markaasuu nabigu iska ka joogsaday salaadii abu qataada radia tacaala canhu ayaa yihi yaa rasuul allah anaa ka dambeena anay ishaaray labada dinaar dushayday saaran yihiin bu isagii baa isa saaray yuu damiinanaya qof mayduu damiinanaya marka waa caadi way ansaxaysaa deetana nabigu alayhi الsalaatu wasalaam qad awfa allahu xaqa اlgariib wabaria minhu lmayit qaala nacam fasallaa caleyh nabigu waa ku tukaday uma qaala bacda dalika biyowmi ma facala dinaar oo labada dinaar maxaad ka yeeshay markaasuu yihi de shalay un baabay ahayde markaasuu haddana maalintii dambe nabigu soo noqday war maaa rasuulka ilah ma bixiyey markaasu alaana baradta alayhi jildahu imika maqaarkii haraggiisii ku qaboojisay qofku markaasuu qaboobaya marka dayntii laga bixiyo iyuu qofku qaboobaya marka waa xadiiska halkaa dambana laga qaatay damaana qaadashadu inaanay dayntii ka ridaynin kii la damiintay labadiinaba waa laydinku wadaleey markaad bixiso ayay isagana ka dhacaysaa halkan waxaa markaa inooga bilaabmi waaya yasixu damaanu kuli daynin dayntii shuruudaheedii iyadu markaa darsigeena dambe insha allahu tacaala ayay geli doontaa wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed allahu alam may sayidka waba laga qaada addoonkii dhinta ma sayidkaa laga qaadaya waxba sayidka laga qaada maada kii hor kii lagu lahaa caadiga ah. ila isagu damaano qaatay una mid kale daynta lagu lahay kii lagu lahaa laga qaadaya diyaaradahan hawada laga kireeyo ka waran waa shareeco kale ti islaamka maaha qofka maalkiisa miyaa lagu leeyahay xaq aan seko ahayn sida cashuurta asal ahaan laguma leh cashuurtana waxaa u asala inaanay banaanayn daruuro iyo maaragtay kamaarawaa yimaado mooyaane markaana waa inay culamadii iyo fuqahadii ka fadhiisato oo wixii laga maarmi waa aan laga maarmayn iyo cidda la saarayo iyo waxaa fuqahadii ay markaa ka talisa weeyaan laakiin islaan ciyaalkeedii usoo kalaaday oonay uga uga dambeyn intaa yar haysata in subax walba la dul taagnaado warqad juwan yar la dul dhigo meel shareecada looga keenay garan mayno waa kuwii wax la siin lahaa yaa laga qaaday markuu iliga ka rido hadduu dhaho xeer baa inoo yaalay markaan wax markaa waxba ma bixinayno biyaa laga yeelaya de aday ku taal shareecadu way ku waajibisay haddaa adigu ka yeelayso iyo haddaad hadaad saamaad saamaxaysata waa khayr lakin shareecadu way ku waajibisay abeer baa yaala waaas ma shaqaynayaan idaa rajaca saaxibu sibqi wahuwa naaqisu fahal min xaqi an yuaaliba arsha naqsi maya de waa qiimo dhacun baa yimid qiimo dhac waba looma raadsado inaad xoolahaaga iyo xoolaha agoonka isku dartid ma banaan tahay waa markii aad isaga u danaynaysid intii maanta la kerinayay oo kale inaad maaragtay lakala kari maayo laba dheri meesha la saari maaye marka iyagii danta ugu jirto xaajadiina ay keensanayso markaa waa la ogoliy muctamadku kalijmac laa nukhaalifu xataa idaa kaanat xujatuhu daciifa ma haddaad ogaateen xujadiisu daciifta maad ka raacaysa haddaad ogaateen xujadiisu qowl aad garatay in xujadiisu daciif tahay maaa kudabagelinaya laakin de ma garanaysa mise ma garanaysi ba meesha maarata halka dhibaatadu ka taagantay waa halka qaar bad mar bad adigoo ismooday ad garanaysa aad garanay markii cumar qol yah qolo ka mamnuucay miya maalkii muxuu kaga jawaabay yah markii cumar soo cadday maanta su-aasha wsala allahu waslama ala nabiyina maxamed wallah alam